tidhaahdo xarfu shardin huwa amaagu xarfu shardin waa shardiga xarafkiisii wa tafsiilin waa kala saaridda xarafkiisii wa tawkiidin waa adkaynta xarafkiisi intaasaa isdaba dhige amaa marka aad icraabaydo amaa xarfu shardin waa tafsiili wa tawkiidin tawkiid wa fii an wa yanbaqii laka waxaa ku haboon an taquula inaad tidhahdo fii an anti oo ficilka mudaaric nisbayda markaad icraabaydo an xarfun xaraf weeye xarafkoo masderiyun masder loo nisbeeyey xarafkoo yansibu lmudaarica mudaarica nasbina وفي الفاء وينبقي لك waxaa ku haboon an تقula inaad tirahdo في الفاء فاda فاda oo toddobada juمlo oo aan ayagu adaaةu shardiga la xariirsan karin oo فaأda la geli jiray فaأdaa sida loogu dhawaaqo wey jawaabu shardiga gasha وفي الفاء فاdi inaad tirahdaa ku haboon alati فاda baعda sharد shardiga gadaalkiisa ku sugan raabidaة لiلjawاab waa inaad tira alفاء raabidaة فadan waa mid xirayda ljawaabi shardi aad leedahay alfaaufaadanu raabitatun waa mid xiraydaad leedahay lijawaabi shardi walaa taqul hadhihin jawaabu shardi ilaa fadu jawaab shardi maahane fadu ayadu jawaab maba ahanba waxa ka dambeeyaa jawaab ah marka qaar dhahayuu arkay jawaabu shardi kuwaasuu kaaga digayaa walaa taqul hadhihin jawaabu shardi kamaa yaquuluuna siday yidhaahdaan lianna aljawaaba jawaabku aljumlaةu waa jumlada bcasrihaa dhammaanteed jawaabku waa jumlada ka dambayda meeshuu ka yidhi aljumlata biasrihaa jumlada dhammaanteed weeye lalfaafada maaha waxdaa keligeed xalay tahay hadalkaas waa laga fiican ibnu hishaam sababtoo waxaad moodaa fa'da iyo madkuulkeeda fa'da iyo kalaamka ka dambeeya oo ay gashay marka la isku daro inay jawaab isku yihiin fa'danuna jawaabka shaqo kuma leh waxa ka dambeeya jawaab ah ayadu waa raabid isku xihan weeye marka wuxuu yidhi jawaabku waa jumlada biasrihaa ay bijamiicihaa lal faaa faada maahan waxdaha keligeed xaalay tahay bal intaan intaan soo sharax waa iska carabka mari waayo wa an taquula wayanbaqii laka waxaa ku habboon an taquula inaad tidhahdo fii amaa amaa markaad exraabaydo amaada almaftuuxati lhamsati hamsadeeda la fadxiyey amaada almushadadati lmiimi miimkeeda la shaday min naxwi qowlihi tacaala xalay ka ahaatay faama alyatiima agoonka falaa taqhar ha qasbin faama amaadaas markaad icraabaydo alaaya aayadda dhammaystiro waxay leedahay ama xarfu shardin wa tafsiirin wa tawkiidin aad leedahay wa min naxwi qowlika xaalay ka ahaatay ama zaydu zayd fanundaliqu waa mid tegey waxay leedahay ama xarfu shardin aad leedahay amaa xarfu shardin wa tawkiidin aad leedahay biduuni tafsiirin tafsiirinku dari maydi tasriixa ibnu hishaam wuxuu ku yidhaahdaa waa la kala qaadaa maala haddii xugun lagu taradudo labadan qof miyaa xugunka ku sifaysan masanidaa ku sifaysan oo markaas amaa aad adeegsato markaas tafsiilaa ku jira masalan waxaa la yidhi zayd iyo camar ma tageen zayd iyo camar ma tageen mase waa joogaan labadoodaa lagu taradudsan yahy hal qof laguma taradudsana adiga marka waxaad og tahay inuu tegey waa zayd markaas waxaa leedahay amaa zaydun fa mundaliqun ama zayd miya horta isagu waa tegey camar anugu hadda ma sugi kara lakin zayd waa tegey markaasoo kale oo halkaasoo kale ay dhacdo oo xugun laba shaksi lagu taradudsan yahay markay mid kamida gasho markaasoo kale tafsiil waa laleey marka kalema la dhihma saasuu yihi amaadan waa amaadii la dhihi jiray naa'ibatun can mahma mahma ay naa'ib ka tahay waay booska ay joogtaa waxay tahay waxay ka naaib tahay adaatu shardi iyo jumla shardiya markii hore kalaamku wuxuu ahaa mahmaa yakun min shayin fazaydun munطaliqun saasuu ahaa mahmaa yakun min shayin xashaduna kuu yaalla mahmaa yakun min shayin marka mahmaa oo ismu shardiya iyo yakun oo ficlu shardiya la xadfay markaasa amaada keligeed laga soo ciwad qaato oy naaib ka tahay maxaa haray fazaydun munطaliqun aa haray oo ah jumladii waxa weeyaan jawaabka aheed marka waxaa la dhibsaday inay isku xigsadaan amaa oo naa'ib ka adatu ah shardigii iyo fa'dii oo la yidhaahdo amaa fazaydun munطaliqun saasaa la dhibsaday ee fa'du halkay geli jirtay fa'da jawaab ka gashaa hadday jumlo ismiyaa noqoto jawaab halkay gashaa jumlada ismiyada awelkeeday gashaa ah, jumlada ismiyada awelkeeday gashaa marka marka hore waxay ahayd mahmaa yakun min shayin fa zaydun munaliq saas u ahaa mubtadahay ku jirtay fadaadu mubtadahay ku jirtay marka markii la xadfay shardigii iyo ficlu shardigii adaatu shardi iyo ficligii oo laga soo badel qaatay amaa amaada iyo fadi inay isku xigsadaana la dhibsaday markaasaa fadi abarka la gelshay ah, la yidhi ama zaydun fa munaliqun fadi agga la gefiili ee zayd hortiisay ku jirtaa fadu ilaa waa fadii jawaabka geli jirtay ama zaydun fa munaliqun xarfu shardi wa tawkiidin biduuni tafsiil marka mar walba biduuni tafsiil maaha xukunka haddii laba shay lagu taradudo waa tafsiil markaas haddii kalena ma ahan saasaa laleeyahy وأn تقuلa وينbقي لaka waxaa ku haboon an تaquلa inaad tirahdo في an anta almaftuuxati lhamsati hamsadeeda la fadxiyey anta asaakinati nuuni nuunteeda ay reeban tahay min naxwi qowlika xaalay ka ahaatay antu an taquuma aad rabtaa inaad exraabto waxaa leedaha an xarفun xarف weeye xarafkoo masderiyun masder loo nisbeeyey xarafkoo yansibu mudaarica naصbiya oo wa yukhalisu u barax tira lilistiqbaali mudaarica waana naصbiyaa mustaqbalna waa ka dhiga saasaa u iraabay markaad iraabanayd ku yidhi waymbaii laka waxaa ku haboon an taquula inaad tidhahdo filfaai allatii fa'da bacda shardi shardiga gadaalkeeda ku sugan min naxwi qowlihi tacaala xalay ka ahaatay wa in yamsaska hadduu allaah ku taabsiiyo bikhayrin khayr fa huwa ilaah calaa kuli shayin wax walbaba qadiru waa midka awooda fahuwa fadaas waxaa leedahay alfaa hadda fiiri mubtade iyo khabar jumlada ismiyadaha noqotay jawaab shardi in yamsaska intaas ficil shardigii waa yamsas jawaab shardi maxaa noqday mubtadiya khabar huwa oo mubtada iyo qadirun oo khabar ah marka jumle ismiya hadday khabar noqoto toddobadii ka mid tah faa la geli jiri faa la geliyaa waxaad leedahay alfaau faadu raabitatun waa mid xirayda lijawaabi shardi bishardiyayna ku xidhe ad leeda alfaau raabitatun waxay xidhe faadu lijawaabi shardi yay ku xidhe bishardiyay ku xidhe walaa taqul hadhihin alfaau jawaabu shardi hadhihin ila faadu jawaab maba ahane hadhihin kamaa yaquuluuna siday yidhaahdaan kalxawfiyi wakayri shiika la idhaha xawfi cali bnu ibraahim ibni saciid ibni yuusuf alxawfi almucrid shiikaasaa yidhi warkaas waa iska fududaysta wuxuu yidhi liana aljawaaba sababta aan loo dhahayn waxay tahay ibnu hishaam wuxuu ku yidhi liana aljawaaba laakiin hadde khaalida hadda hadalka wato liana aljawaabana waxaa iskale ibnu hishaam hadalka ka dambeeyna khaalida khaalida matniga iyo sharxii isdhex geliyey wuxuu ku yidhi لأن الjawaaba jawaabka في الxaqiiqati sida dhabtaa inamaa huwa الjumlaةu waa jumlada basriha ee bijamiiciha asriha waa jamiiciha dhammaanteed wey yacni hadalka macnaha fiiri marka khaalid wuxuu leeyahay waxaan ka fahmaa hadalka ibnu hishaam inuu leeyahay iyo waxa ka dambeeya oo laysku daraa jawaab waana mana fiicna warkaas saasaana ka fahmayn waana runtiis waa laga fahma fiiri ta sheegos oo hadalka ibnu hishaam sharxo uu tacqiibina hadhow war ka daba keena ee jawaabku waa fa'da waxa ka dambeeya fa'du jawaabka ka maaha wuxuu ku yidhi yacni ibnu hishaam wuxuu u jeedaa alfa fa'da iyo wa madkuulaha wax ay gashay fa'da iyo kalaamka ay ku jirto ka dambeeya isku darkaas ayaa ah jawaab lalfa fa'da maahan jawaabku waxdaa keligeed xalay tahay saasuu le ibnu hishaam wa fiihi warkaas ibnu hishaamna tajawusun banaysiya ku jira xoogaa iska banaysiya shay aan saxayn inaad iska banaysato tajawusaa ku jira sababtoo a ah lianna laa madkala wax gelitaana lahaa uma sugnaan fi ljawaabi jawaabka sooma gasho ayadu wa inamaa wax kale maa jia waa lala yimid bihaa fa'da lirabdi اljawaab jawaabka xiridiisa darteeda loola yimid bishardi ay ku xirto kamaa qaala sida ibnu hishaam yidhi qabla tacliili tacliilka ka hor horu wuxuu soo yidhi alfaau raabidatu lijawaabi shardi uu soo yidhi marka ayada shaqadeedu waa inay jawaab xirto ee jawaabka ka mid maahan haddaa khaalid wuxuu leeyahay qolada yidhaahdeen alfada jawaab shardi ayaa xoogaa loo luqluqa laftirkooda hadalkooda waa loo luqluqa balqaab soco kara looga dhiga ah, ayagiiu marka xoogaa uu u tawjiihina hadalkoodiiu tawjiihina oo uu ka dhiga hadal xoogaa soco kara wuxuu yidhi waljawaabu jawaab laga jawaabo can ilqaa'iliina kuwale biana alfaaa jawaab shardi anhu hadalkaasu calىa xadfi mudaafi mudaaf xadafkiis wey mudaafaa ka go-ana laleeyahy wataqdiiru waxa weeye xarfu jawaabi shard a laleeyahy ayadu maahan mogta jawaab shardige waxaa la leeyahay xarfu jawaabi shardi waa jawaabu shardiga xarafkiisi a laleeyahy saasaa loogu awila saasaa loogu awila o amase laa xadfun wax xadafa meeshaan mawjuud ma ahaan oo xadaf kuma jiro fayakuunu wuxuu noqonaa majaasan waa iska majaas mursala markaan oo calaaqatuhu majaaskaas calaaqadiisu ay tahay almujaawara waa baab balaaqaa balaaqada shaqo ku leh waxaan majaas majaasta marka waa majaas mursalahoo calaaqadiisu ay tahay mujaawara laba shay oo deris ah aa mid waxaa lagu magacaaba kii kale magaciisi derisnimaana ka dhaxaydo calaaqadu waa derisnimada waa derisnimada wuxuu ku yidhi waa min iطlaaqi axadilmutajawirayni labadii isla derseen midkoodaa lagu magacaabaa wahuwa ljawaabu weeye calaa mujaawiri la dersay wahuwa alfaau ah, jawaabkii magaciisii a ah, waxaa la siiyey shaygii jawaabka deriska la ahaa oo fadi fadu jawaab ma aha laakiin derisay la ila jawaabkay ku jirtaa marka waa majaaz mursala ya alqaa'idoo kale weeye waa nafs nafs isagii weeye haye matniga haddana fiiri waa iska icraabaadkaas waay waxba oo qawaacid waaweyna maaha icraabaadkaas wey waana iska muhiim inaad iska fahamtaa wuxuu ku yidhi matniga fiiri wayenbaqii laka waxaa kuu haboon soo qadaro an taquula inaad tidhahdo fii naxwi zaydin min jalastu waxaan fadhiistay min qawlika qowlkaaga xaggiisa xaalu zaydku ka haday oo aad ku qawsho jalastu waxaan fadhiistay amaama zaydin taasoo kalea lagu yidhi iraab ah, zaydkaas ah, zaydkaas aa lagu yidhi icraab waxaa ku haboon inaad tidhaahdo makfuudun zaydkaas waa la hoos dhigay bilidaafatiya lagu hoos dhigay aw bilmudaafiya lagu hoos dhigay yaa fiican labadooda bilmudaafiya fiican saddex qowlaa ku jirta mudaafulayga yaa hoos dhigay qowlka ugu raajacsan waxa weeye bilmudaafi qawna wuxuu leeyahay bilidaafati isku tiirinta way qawna wuxuu leeyahay idaafadu sow xaraf la macna maaha idaafa bimacnaa fi idaafa bimacnaa min idaafa bimacnaa laam xarafka uu la macnahaya xarafkaasaa jiray saddexda qowlaa ku jirta qowlka ugu raajixsan waxa wayan mudaafkaa jiray marka wuxuu ku yidhi waxaad tidhaahdaa zaydkaas markaad ecraabaydo amaama zaydin zaydkaasaad ecraabe waa mudaafuleeyi ma ogtahay waxay leedaha makfuudun waa la hoos dhigay bilidaafatiya lagu hoos dhigay aw bilmudaafiya lagu hoos dhigay laa makfuudun bidarfi hadhihin darafaa lagu hoos dhigay amaamadaa darafee mogta darafaa lagu hoos dhigay hasku dhihin sababtoo ah hadda amaama daraf waa ta laakiin isimka ka dambeeya ma darafnimaday ku hoos dhigeen maya mudaaf inuu tahayay ku hoos dhigeen maxaa yeelay mudaafka darafu noqon karaa isim kaloo ismu macnahu iska noqon karaa ismu daadu iska noqon karaa amaamadu marka haddeer zayd waxay ku hoos dhigeen waa idaafada ama mudaafnimada inuu mudaaf yahay ku hoos dhigeen ee inuu daraf yahay ku hoos dhigi me maxaa yeelay mudaafku wuxuu noqon karaa isiman daraf ahayn hadda hulaamu zaydin hulaamma darafa ma waa ismu daad asagaana zaydin hoos dhigay marka hadda amaamadu zayd maxay ku hoos dhigtay kownuhu mudaafan laakiin kuma hoos dhigin kownuhu darfan ma ku hoos dhigin intaasuu kaa dhacdhicina markaasuu yidhi laa makfuudun bidarfi hadhihin sababtoo ah lianna almuqtadiya sababka keena lilqafdi inamaa wax kale maan huwa alidaafatu weeye aw ilmudaafu ama waaba mudaafka mudaaf inuu yahay weeye laa kownulmudaafi mudaafku inuu yahay darfan maaha ha mudaafku inuu darf yahay maahan sababta keentay in mudaafu ilayga la khafdiyo sababka keentay maahan mudaafkiya darafa maaha ee waa mudaafnimada laa kownulmudaafi mudaafka ahaanshadiisa maaha darfan uu yahay bikhusuusi darafka gaar ahaantiis maaha wadaalika arrinkaasuna haabitun wuxuu kuugu sugnaanaha kutusaa mudaaf aan daraf ahayn oo mudaafuleygii hoos dhigay mudaaf aan daraf ahayn oo waxaa la helaa oo tiro badan oo hoos dhigay mudaafuleygii wuxuu ku yidhi wadaalika arrinkaasoo haabitun wuxuu kuugu sugnaanaa bidaliili gulaamu zayd hadda zaydin yaa hoos dhigay hulaam darafna maaha muxuu ku hoos dhigay kownuhu mudaafan inuu mudaaf yahayuu ku hoos dhigay waay iyo wa ikraamu camrin hulaam waa ismu daad ikraamna waa ismulmacna haye hadda ikraam waa hoos dhigay camri ma darafa maaha muxuu ku hoos dhigay kownuhu mudaaf inuu mudaaf yahuu ku hoos dhigay wa filfaa'i wayanbaqii laka waxaa kuu habboon an taquula inaad tidhahdo filfaa'i min naxwi qowlihi tacaala xaaluu ka ahaaday fasalli tuko lirabbika rabbigaa u tuko wanxar rabbigaana wax u qar falfa waxaad tidhaahdaa faau sababiyati dheh fa'dan markaad exraabaydo faau sababiyati iska dheh xagga macnaha faau sababiyadu waa sideedaba macnaha fa'da asal waxa waa sababiya maahan tii oo mudaaric ka damee la nasbinayo hadda mudaaric maba ku jira meeshaan hadda waxaaba ka dambeeya waaba amarba laakiin fada macnaheedaa sababiya sababiya waa maxee waxa ka horeeya waxa ka dambeeya sabab u ah fiiri maxaa ka horeeya fasalli innaa acطaynaaka alkowhar waxaan ku siinu ilahay yidhi khayr fara badan khayr fara badan in nabiga la siiyey maxay sabab u noqonee inuu ilaahay ku shukriyo khayr fara badanaa lagu siiyey waxay sabab u noqonee inuu shukriyo ilaahay u tukado waxna u qalo marka waxa ka horeeya oo ah khayr fara badan in nebiga la siiyey kawharku waa khayr fara badan khayr fara badan in la siiyey waxay sabab u noqon shukri oo ah sujuud iyo waxa weeyaan xoolo qalid iyo saasay sabab u noqoneen markaasuu yidhi faau sabiya tiri walaa taqul hadhihi faaulcadfi maxaa dhacay oo loo diidaa liannahu shaniya laa yajuusu ma banaana qolo saasile masalada waxaa meesha taalla wax la yidhaha waxaa jira jumla khabariya iyo waxa la yidhaha jumla inshaa'iya jumlooyinka dalabka inshaaa la yidhaah inshaagay ka mid yihin inshaagu waa badan yahay inshaaga qayb ka mid weeye cuquudda iyo maala bictuka iyo wahabtuka iyo zawajtuka iyo cuquuda la yidhaha inshaagay ka mid yihin dalabkana inshaagu ka mid yihi jumlo kabariyana waa taqaana maxtamala sidqa walkadib waa waqaca kada yaqacu kada saas oo kale iyo ifcal kada marka waxay tahay qaacidadu hadda fiiri marka meeshaan inaa acطaynaaka maxay tahay waa jumla khabariya ilaa ilaahay muxuu u qabraa nabiga inuu siiyey kawfar waa jumla khabariya fasallina waa maxay waa jumla inshaa'iya waa dalabe marka culummadu waxay qole leeyihiin maba banaana in jumlo inshaa'iya jumlo khabariya lagu cadfo qola saasay leeyihin qolana waxay lein waa banaanta laakiin waa laga fiican marka in laga fiicanya waa isla ogolyi qola waxayba leeyiin maba banaana qolana maxay leeyihin waa laga fiicanya marka sinaba ha isku cadfin waxa weya fasalli oo dalab ah inshaa'iyaa iyo acdaynaa oo ah jumla khabariya ha isku cadfin taasuu kaa dhaadhicina markaasu wuxuu ku yidhi liannahu shaniya laa yajuusu ma banaana waa qowl ow laa yaxsunu ma wanaagsana waa qowl kale caطfu dalabi jumlo dalabiya in lagu cadfo cala khabari jumlo khabariya walal cagsuna ma banaana isaguna ama ma fah cagsiguna muxuu noqonaa waa caطfu اkhabari al waxa weeyaan cala dalab ah, caطfu اlkhabari cala dalab weeye cagsiguna ah, haddeer meeshan waxaa taalla jumlo dalabiyaa in oo ayadaa macduuf ah macduuf aleygiina waa khabar taas cagsigeed waa maxe waa in jumlo khabariyahu ay macduufkii noqoto macduuf calayhiguna uu dalab noqdo ayaduna ma fiicno saas wey intaan haddana soo sharax wuxuu ku yidhi wayanbaqii laka waxaa ku haboon an taquula inaad tidhaahdo fii naxwi zaydin biljari min naxwi qawlika xaalu ka ahday jelastu waxaan fadhiistay amaama zaydin zaydin maqfuudun waa la hoos dhigay bilidaafati ey biidaafati amaama amaama idaafaynteedo ilayhi zayd loo idaafeeyey seebteeda lagu hoos dhigay aw amase bilmudaafi mudaafka lagu hoos dhigay waa qowlkii raajix ahaa walaa taqul hadhihin makfuudun sayd waxaa lagu hoos dhigay bidarfi hadhihin wahuwa darafku amaama weeye sababtoo a ah liana almuqtadiya sababka keena lilkhafdi inamaa wax kale maan huwa alidaafatu waa idaafada aw ilmudaaf ama waa mudaafka laa kownulmudaafi mudaafku inuu yahay maahan darfan bikhusuusi gaar ahaantiis darafka gaar ahaantiis maahan waxaa keenaa khafdada wadalika xukunkaasuna haabitun wuxuu kugu sugnaana bidaliili ana almudaafa mudaafku qad ya'ti inuu yimaadaa larkaa kayra darfin darf kayrkiis xaalu yahay ka an yakuuna waaba inuu noqdoo kale isma daatin aw isma macna uu noqdo naxw isagoo ismu daad ah gulaamu zaydi ir hadda ulaam waa ismu daad isagoo ismu macnaana wa ikraamu camrin ikraam waa macna wa fii bacdi nusaqi waxaa ku sugan inamaa wax kale maan huwa qafduhu bilmudaafi wey waa qowlkii raajixa sooma jeedid bilmudaafi wey waxa qafdada keena waa mudaafka min xayثu meel inahu mudaafun u yahay inuu mudaaf yahuuna wa uu ku keenaa qafdada ku keeni ma inuu daraf yahay iyo ismu daad iyo ismulmacno iyo la fiirima inuu mudaaf yahay taasuu ku keenaa qafdada saasaa nusqooyinka gabal lagu arkay yuhi sheikhu wa huwa wa huwa tacdiirkaas oo nuskadaas lagu arkay inamaa huwa bilmudaafi tacdiirkaas mutacayinun asagaaba caynooba asagay waajibta in la qaato maxaa yeelay lianna alasaxa qowlka saxnimada badan ana alcaamila kan ku camal fala fi lmudaaf ilayhi inamaa wax kale maan huwa caamilku almudaafu waa mudaafka lalidaafatu idaafada ma idaafada maaha waxa mudaaf ilayhka jira ee waa mudaafka idaafadu waa macnawi waa isku tiirinta mdaafkuna waa caamil lafdiya وينbغي laka waxaa ku haboon an taquula inaad tidhahdo في الفاaئل min naحوi qowلi taعaalى xalay ka haatay inaa anagu acطaynaaka waa ku siinay alkawhara khayr fara badan oo webiga weyn oo darka nabiga uu ka mid yaho aakhiro dadku ka cabayaan aba ka mida khayrka faraha badan faصali tuko fabisababi iعطاaء الlaahi إyaaka اlkawhar wey siinta rabbigaa ku siiyey kayrka faraha badan sababteed arintaas waa inay sabab u noqotaa inaad tukato ah, fa bisababi icdaailaahi iyaaka alkawhar ilaahay siinta uu ku siiyey sababteed kawhar salli u tuko lirabbika rabbigaa wanxar una gowrac falfaau faau sabiyati wey oo waxa ka horeeya waxa ka dambe sabab u ah walaa taqul adhihin faau lcadfi adhihin لأnنhu شhaamiya laa yajuusu ma banaan calىa ra'yi waa qowl ow laa yaxsulu ma wanaagsana calىa aqra waa ra'yi kale caطfu dalabi jumlo dalabyaa in lagu cadfo wahuwa qismun waa qayb oo min alinshaai ka mida dalabku waa qismi inshaaga ka mida inshaaga cuquuduna waa ku jiraan dalabkuna waa ku jira labadaba inshaa la isku yidhaah wahuwa qismun waa qayb oo min alinshaai ka mida dalabkuye in lagu cadfa ma banaan calى alkhabari acdaynaakana waa jumla khabariya salina waa jumla dalabiye marka dalab in lagu cadfaa ma banaana ama ma wanaagsana khabar khabarkaasoo almuqaabili ka soo hor jeeda lilinshaa oo kalaamkaa loo qaybiya inshaa iyo waxa weyan dalab ah, inshaa iyo waxaan rabaa inshaa iyo khabar ah, kalaamka dhanba saasaa loo qaybiya inshaa iyo khabar saasaa loo qaybiya marka waxaad tidhaahdaa khabarkaasoo almuqaabili ka soo hor jeeda lilinshaa falow jacalnaa haddaan ka dhigno alfaafada caaifatan mid cadfayda salli oo ku cadfayda calaa ina acdaynaaka alkawhar lazima waxaa laasimaa cadfu linshaa jumle inshaa'iya in la cadfay waa salli cala alkhabari khabar lagu cadfay waa acdaynaaka walaalcagsu cagsina ma banaana ay cagsu lkhabari kabarka cagsi waxa weya cadfu khabari dhe ey cadfu lkhabari khabarka in la cadfaana ma banaan calad inshaa i lagu cadfo iyadoona ma banaan ey cadfulkhabari jumlo khabariya in la cadfo ma banaano calalinshaai lagu cadfo ah, inaad tidhaahdo saafara muxamadun idrib fadrib camar ah, ir ama waxaad tidhi fadrib camar ama idrib camar fasaafara camrun amase fasaafara muxamadun hormari eh, inshaaga waxaad tidhahdaa idrib camran fasaafara maxamedun marka waxaa leedaha fasaafara maxamedun oo jumlo khabariya ah aan waxaan ku cadfaa idrib ma banaano iyaduna ma banaano idrib camran fasaafara maxamedun ma banaano walal cagsuna ma banaano ay cadfulkhabari jumlo khabariya in lagu cadfo cala linshaa wahiya mas'alaةu khilaafin tanuna waa masalo khilaafiya manaca waxaa diiday min dalika albayaaniyuun culummada bayaaniyiinta waa culummada ka hadasha cilmulbayaanka waa nuuc ka mida balaaqada maxay u diideen limaa shay dartiis baynahumaa inshaaga iyo qabarka dhexdooda ku sugan oo min atanaafi isdiidid ah wa cadami tanaasubi isku manaasiboobid la'aan limaa shay dartiisay u diideen baynahumaa bayna alkhabari walinshaa ku sugan oo min atanaafi isdiidid ah iyo wa cadami tanaasubi isku munaasaboobid la'aan wa ajaasa waxaa baneeyey asafaar shiika la ydhaha safar qaasim ibn cali ibnu sulaymaan alansaari ayaa diidey ayaa baneeyey ayaa baneeyey wey wa qaala almuraadiyu shiika la dhaha muraadi alxasan ibnu qaasim ibn cabdilaahi ibni cali almuraadi bibni umi اlqaasima la yidhaah wa qaala almuraadiyu wuxuu ku yidhi fii sharxi tasiil tasiilka oo ina maaligu sharxay ajaasa siiba wehiya wuxuu baneeyey atakaalufa iskhilaafid fii tacaadufi ljumlatayni laba jumlo laysku cadfidooda dhexdooda xaalu ku sugan yahay takhaaluf bilkhabari bilkhabari khabarnimo ay isku khilaafaan iyo walistifhaami ajaasa siiba weyha wuxuu baneeyey atakaalufa iskhilaafid takhaaluf buu baneeyey fii tacaadufi ljumlatayni laba jumla laysku cadfideed xaalu haday takhaaluf oo bilkhabr iyo wel istifhaam ay isku khilaafaan laba jumlo oo midna tahay jumla khabariya midna ay tahay jumla inshaa'iya waa istifhaamta waa la ysku cadfi karaa huu banaysiin wey saasuu leeyahy saasuu leeyahy muraadin waana kan misaalkii uu baneeyey faajaasa wuxuu baneeyey siiba weyhi zaydun zayd waxaad tidhahdaa haadaa kanu zaydun waa zayd taas waa jumlo khabariyaah haadaa kanu zaydu waa zayd waman camrun camr waa kuma marka jumlada dambayda istifhaamiya oo inshaa'iya haadaa kanu zaydu waa zayd waman camrun camr waa kuma saas waa bannaantahay in la yidhaah oo la ysku cadfo laakiin waxay leeyihin culummadu isagaa ka fahmay muraadiye siba weeye arrintaas ma caddayn xaashiyada xoogaa in kaga sheeg sheegaan oo akriya haddana bal matniga fiiri waawlcadafka iyo xataada xarfu cadafkaa iyo fa'da caadifadaa iyo humada caadifadaa afartaas xarfu cadaf markaad ku dhawaaqayso saad ugu dhawaaqi laheed uu kuu sheega waa intaas wax iska ataqaano waayo fiiri wayanbaqii laka waxaa ku haabboon fil waa wowda wowda alcaadifati wax cadafta an taquula inaad tidhaahdo wayanbaqii laka waxaa ku haboon an taquul inaad tidhahdo fil waa wowda wowda alcaifati wax cadafta xarfu cadfin limujaradi اljamci dhe ah, waa xarfu cadaf waxayna faa'iideydaa jamcin kaliya in macduufkay macduuf ayaga xukunka ku wada jiraan laakiin mid soo horreeyba sheegto markaad icraabayda saas ugu dhawaaqo ku ah, waxaad tidhaha alwaawu xarfu cadfin limujaradi اljamci wa fii xataana waxaad tidhaha xarfu cadfin liljamci wاlgaayati waa xarfu cadaf jamciyay faa'iidaydaahoo sida wowdiyay faa'iidaydaa mudlaquljamci dhanka kalena macduufku wuxuu noqdaa macduufu calayhiga haayadiisa waa inuu noqdaa waa shardi saas dhe wa fii uma waxaa tiran kaad exraabaydo xarfu cadfin litartiibi wاlmahlati mahla iyo muhla labadu waa banaanyihi mahla iyo muhla labadu waa banaan waxaa tiraa uma markaad acraabaydo xarfun xarfu cadfin weye xarfu carabkoo litartiib u sugnaaday muhladu maxay tahay waa taraakhi wixii aan dhihi jirnay waay ah, ah. soo maana dhihi jirna waxay tusaa tartiib iyo taraakhi taraakhi weye mahladu waa sugid oo ayadi laftirkeedi waay wax kale maa mahlaa laydha iyo muhla labadaba wa fi lfaa-id faada oo xarfu cadafka ayadana waxaa tiraa xarfu cadfin xarfu cadadkoo litartiib usugnaaday wa tacqiibi tan waan sidaan dhihi jirnay ah, meelaha gaba saas maana dhihi jirin noo sheegayo inaan hadda ku dhegnoon nidhaahno waayo ah, waa cibaarooyinu aada ugu dadaalay ma ahan war iska dhehdah waayo waidaktasarta haddaad soo gaabido fiihinna afarta xarfu cadad wowda xataa uma fa soo gaabi waxaad rabtaa inaad soo gaabido warka waidaktasarta markaad gaabido fiihinna xurfulcadafkaas faqul waxaa tidha caaطifu wa macduufun iska dheh kamaa taqulu sidaa u tiraado jaarun wa majruurun bismi اllahi xraaba lagu leeyay jaarun wa majruurun ad leed ah, jaarun waa xaraf jeer oo bacda majruurna waa ismida soo maaha marartu bizaydin raaba lagey marartu ficlun faacilun bizaydin jaarun majruurun ha sida jaarun majruurun aad dhihi jirtay caaطifun wa macduufun iska dheh ah, wakadalika fii naxwi lana raxa lanta ficilka mudaaric nasbida iyo ficilkii ay nasbideen waxaa leedahay naasibuma mansuub iska dheh wa fii fiiri wa kadaalika fii naxwi lan nafraxa iyo wala nafcala waxaad tidhaahdaa marka exraab lagu yidhaahdo naasibun wa mansuubun caamil wax nasbiye iyo ficilkii la nasbiye waayo iska soo gaabi marka hore bilowga taa la daldalaa ee markaad la qabsato dii lagu yidhahda meesha exraab naasibun wa mansuubun iska dheh soo koob warka haya intaan haddana aan soo sharaxa carabka soo marino wayanbaqii laka waxaa ku haboon an taquula inaad tidhaahdo fil waaw alcaadifati cadafta min naxwi qawlika xaalay ka ahaatay jaa zaydun wa camrun hadda maxay faa'ideynaya wowda wa camrun waxay faa'ideynaya labaduba inay xukunka wadaagaan xukunku waa maxay majii'a ah. inay labaduba yimaadeen intaas laakiin inay wada socdeen inay kala horreeyeen ma tusaydo soo maaha alwaawu xarfu cadfin limujarad اljamci dheh waa xarfu cadaf kaliya waxay tusaydaa ina inay ku wada jiraan macduufki macduuf caleyga xukunka oo labaduba yimaadeen intaasay tuseen wuxuu ku yidhi waxaa tidha alwaawu xarfu cadfin limujarad اljamci wuxuu kuugu sii daray khaalida bayna almutacaadifayni kusii darsi ku yidhi bayna almutacaadifayni limujarad اljamci jamcin kaliyay u sugnaatay bayn اlmutacaadifayni labada isku cadfan la jamciyo oo xukunka lagu jamciyo qaala اmuصanifu fi mqni wuxuu ku yidhi walaa taqul hadhihin liljamci اmuطlaqi limuطlaqi اjamci waa sax waa la dhihi karaa laakiin hadhihin liljamci اmuطlaqi maxaa yeele liljamci اmuطlaqi maxaa ka soo baxa macno qaladaa ka soo baxa haddaad tidhaa liljamci almuطlaqi macnaheedu waxay tahay wowdu waxay tustaa macduufka iyo macduufu calayhiga inay xukunka ku wada jiraan waxayna tusi kartaa haddaan qeyd lagu darin oo aan la dhihin qablahu jaaa zaydun fa facamrun qablahu ow bacdahu aw macahu haddaan la dhihin ay tusi karta macnaha wowda waxaa wax lagu cadfi karaa markaan qayd la socon oo ay muطlaq tahay jaaa zaydun wa camrun aa la dhihi karaa laakiin waxay noqon warkaas haddaad tidhaahdo liljamci jamc almuطlaqi la iطlaq haddaad tidhaahdo waxay noqonaysaa lama dhihi karo jaaa zaydunaa yimid wa camruna waa yimid macahu isagoo la jira ilaa macahu mogta waa qaydi waxaa lagu qayday inay wada socdeen sidoo kale ma dhihi kartid jaaa zaydunaa yimid wa camrunaa yimid qablahu ma dhihi kartid kuleeya sidaasaa ka dhale waana qalad ah, waana qalad sidoo kale ma dhihi kartid jaaa zaydunaa yimid wa camrunaa yimid bacdahu ilaa maogtahay macahu qablahu bacdahu waa maxay waa waa qayd qaydaa la socda marka haddaad marka hore tidhaahdo liljamci اmuطlaqi haddaad tidhaahdo waxa weeyaan waxay noqonaydaa waxay wowdu kaas ku tahay markaan la qaydin ay wax isku cadfi kartaa ee haddii la qaydo wax iskuma cadfi karto waana qalad ayadu haddaan la qaydin iyo haddii la qaydaba waa isku cadfi kartaa ayada keliya waxay tusaydaa macduufkii macduuf caleygu xukunka inay ku wada jiraan laakiin qayd dheeraada haddii la helana waxaa la faa'iidaysanaa macno dheeraada haddaan la helina waxaa la faa'iidaysaa labadu inay xukunka ku jiraan bis ah. ee ma ahan marka la qaydo layskulama cadfi karo ma ahan sax marka fiir hadde walaa taqula dhihin liljamci lmuطlaqi laakiin limulaqi jamci waa dhihi karta limulaqi jamci waa macno sax iyadu ah waxay ayadu tustaa macduufkii macduuf aleyga in lagu jamciyo xukunka waa saas limulaq اjamci laakiin liljamci almuطlaqi waa ka duwany ah, waa ka duwany intaa waa dhammaaday warkii musanifka muqniga sababta loo diidaa liljamci اmuطlaqi waxay tahay liannahaa wowdu qad takuunu inay u sugnaataa la arkaa liljamci jamcin almuqayadi la qayday naxw jaa zaydun aa yimid wa camrun waa yimid qablahu zayd koor uu yimid aw bacdahu zayd kadib u yimid aw macahu zaydla jirkiisuu yimid wayanbaqii laka waxaa ku haboon an taquula inaad tiraa fii xataa min naxwi qowlika xaalay ka ahaatay qadima alxujaaju xujaydiyaa soo galeen xataa almushaatu kuwii xataa lugleydahay oo lugaynaya waa yimaadeen xataa xarfu cadfin liljamci waa xarfu cadaf waxayna u sugnaatay faa'idaydaa macduufka iyo macduuf calaygu xukunka inay ku wada jiraan oo labaduba haddeer waa yimaadeen quduumka waa ku wada jiraan walkaayati kaayana waa tustaaho waxa weeyaan macduufu calayga meesha ugu dambayduu noqda macduufku oo xujayda kuwa ugu dambey umayna imaana waa kuwa lugaynaya ah, waa haayo ah, wixii gaadiid haystaa soo hormara xataa xarfu caطfin liljamci wاlghaayati watadriij tdriijna waa tustaa maxaa yeelay hal mar miyay soo wada galaan xujayda kuwa gaadiidkan kuwa lugayna maya tartiib tartiib ah, tadriijna waa tustaa saas dha ku yidhi wayanbaqii laka waxaa ku haboon an taquula inaad tidhahdaa fii uma min naxwi qawlika xaalu ka ahaaday qaama zayduna istaagay uma markaas kadib u camru istaagay uma xarfu cadfin xarfu cadafko litartiibi tartiib u sugnaaday bayna almutacaadifayni labada isku cadfanuu kala tartiibina oo wuxuu ku leeyahay xukunka waxaa ku horeeyey macduuf calayhiga kadibuu haddana xukunka ku sifoobay macduufka waa kala tartiibine wlmahlati wlmuhlati iyo sugid muddaa udhexayda oo la sugayey wlmuhlati wlmahlati sugid fii zamaani zamanka dhexdiisa la sugo wayambaqi laka waxaa ku haboon an taqula inaad tidhahdo filfaa min naxwi qowlika xaalu ka ahaatay min naxwi qawlika xaalay faadu ka ahaatay qaama zaydunaa istaagay fa camrun kadibna camara istaagay alfaaw xarfu cadfun weeye xarfu cadafkoo litartiibu sugnaaday wa tacqiibi ka dabageyn wa tacqiibu kuli shayin shay kasta tacqiibkiisu bixasabi qadarkiisu ahaaday haddii aad tidhaahdo qaama zaydunaa istaagay fa camruna istaagay zayd waa kacay daqiiqada ilbiriqsiyaal kadib haddana waa in camarka cad haddii xoogaa muddo yar u dhaxayd walow nusacba ha ahaatee faada la yskula ma fiiri shay walba waa qadarkiisa tacqiibku wuxuu ku yidhi taquulu waxaa leedahay tazawaja fulaanu hebelaa guursaday fa wulida lahu waa loo dhalay faad iskula cadfee maxaana dhacda waa goorma idaa lam yakun hadduusan ahayn baynahumaa guurka iyo dhalmada ilaa muddat اlxamli muddo oo uurka mahane waa muddo uur markay udhaxayda keliya habeenkii gabadhii la guri keeno habeennimay ilmo qaado sagaal biloodna horey uga umusha faala iskula cadfa xayla waa tacqiib ah, ilaa inti ugu yar inti lafi jirto oo aan waxba dheeraadu la socon waayo ah, marka tacqiibka meel walba inta udhaxaydaa la fiirina haddii wakti dheeraad oo arinka ka dheeraada udhaxeeyo waxaa laleeyahay waa waxa weeyaan waxaa laleeyahay markaas waa muhla Ah, waa muhla laakiin qadarkii awalba wax ku imaajinayn hadday tahay oo waxba kale u dhaxayn oo wakti dheeraad oo faadiyu meesha uusan ku jirin waa tacqiiba la leeyahy waa tacqiib waidaktasarta haddaad soo qaabido fiihinna ey fii axrufi lcafi xurufulcadabka alarbacati afarta afarta xarafyay ahaayeen oon soo qaadanay waxay ahaayeen wow xataa fa iyo uma afartaasay ahaayeen waida اktasarta haddaad soo gaabida fiihina ay fii axrufi اlcaطfi alarbacati iyo wamaa cadafat xuruuftu waxay cadaftay faqul waxaad tidhaa caadifu wa macduufun caadifun waa xaraf wax cadfay macduufna wa macduuf waa kii la cadfay calىa dariiqi lfi wanashri calى tartiib calىa dariiqi lfi duuduub wadadiis iyo wanashri faahfaahin calى tartiibi tartiib korkiisa lagu kala faahfaahiyo maxaa caatifkaa horeeya macduufkaa dambeeya soo maahan alأwl wuxuu ku baraa qaacidadan ah allafu wاnashru calى tartiib lafi nashri tartiib ah wuxuu ku yidhi alأwalu lilأwali kan ugu horeeyaa kan ugu horeeyu usugnaado wثaani lثaani magaca koobaadoo caaطif marka la ihahdo wowda iska leh amase xarafka xadfxadafka iska le dhe wowda keliya maane macduufna yaa iska isimka ama kelimadda la isim waxbaha dhihine kelimada la cadfaayo ama ism ha noqoto ama ficil ha noqoto ama xaraf ha noqote waay kamaa taqulu sidaa u tiraahdo fii naxwi bismi isdilwina ismi icraab jaarun waa xaraf jaar iyo wamajruurun mid la jaray bacdu waa jaarun ismina majruurun wakadaa sidoo kale taqulu leedahay fii naxwi la nafraxa iyo wala nafcala maxaa leedahay naasibun mid wax kordhiga waa mansuubun kula kordhiga naasibun waa maxay lanta iyo waxa weya mansuubna nabraxa iyo nafcala wa fii naxwi lam yaqum waxaa leedahay jaazimun wa majzuumun ah, jaazimun mid wax jasmina eh. waa lamta wa majzuumunna waa yaqum haye matniga fiiri ah, kelmadaa iska taqaano iska weeye ah, kelmadaa ad awal tiqiinay un weeye wax kugu cusub lama arko meeshaan fiiri matniga wa fii ina ina waxaa leedahay inada almaksuurati ee la kasriyey inada almushadadati ee la shaday markaad exraabayda ina isimay nasbi jirta khabarna waa rafci jirta soo maaha ina iyo khawaadeeda sida loo exraabo na bara hadde xaraf walba sida loogu dhawaaqo uuna bara wuxuu ku yidhi wa fii ina waxaa leedahay almaksuurati almushadadati almaksurati ya almaksurati اhamsa hamsadaa la kasriyey almushadadati nuuni nuunkana waa la shaday maxaa leedahay xarfu tawkiidin waa xaraf adkayn yansibu isma ismu nasbiya wayarfacu qabr qabarna waa goda wa fii ana almaftuuxati maxaa leedahay wa fii ana waxaa leedahay almaftuuxati xarfu tawkiidin masderiyun ilaa taasay uga duwantay mogta annada iyada masdera laga dhalaaliya xarfu tawkiidin waa adkayn xarafkeed masderiyun kuma anaan dari jirin ogow hadde masderiyun ha faa'iida la-aan maaha marka kitaabkan faa'iido weynaan ka helna masdariyuntaas maanaan dhihi jirin markaa eraabayno soo ma jeedaan waxa weya cayaar maaha xarfu tawkiidin waa adkayn xarafkeed masderiyun masder loo nisbeeyey yansibu ismaysim ku nasbiyaa wayarfacu lkhabara khabarkana waa rafciya haye sharaxa fiiri wayanbaqii laka waxaa ku haboon an taqula inaad tidhaahdo fii ina almaksuurati alhamsati inada hamsadeeda la kasbiyey almushadadati nuuni nuunteeda la shaday xarفu twkiidin adkaynta xarafkeedi wey yanصib اsma isimku naصbiga itiفaaqa waa laisku waafaqsany basriyin iyo kuufiyin inadu inay isimka naصbido waa laisku waafaqsany wa yarfac اkhabra khabarka waa rafciya calى اaصx waa khilaafka ka jira madhabka basriyiinta wey kuufiyiintu waxay ku leeyihiin khabarku awelu rafcisma zaydun qaa'imu soo geli ina ina zayda qaaimu qaaimu awela rafcisana kuleyihi wixii uu awel ku rafcisanaa uu ku rafcisany awel ah. muxuu ku rafcisanaa cabdullah qabl mubtadaxuu ku rafcisanaa mubtaduka mubtadiyuu ku rafcisan yeley ayagu marka farqi yaraa u dhexeey iyagu kufiinto annaga madhabkii basriyiintan xoogaa dhinacaas mari jirno mubtadaha waxaan dhihi jirnay yaa rafciyey ibtidaa bilaabashada caamil macnawiya khabarkana mubtadah ayagu waxay leeyiin taraafaca waa israfciyeen khabarku mubtaduun rafciyey mubtaduuna khabarku rafciyey ah, saasay leeyihin marka waxay leeyihin wixii uu ku rafcisanaa khabarku uu ku rafcisay waxay eh, kii horaanta ka qaban mid xusuub saar ah, saasay leeyihin marka calal asax hadda fiiri waa faa'iido kale wataziidu waxaad ku siyaadinaya calaa daalika fii anna anna markaad icraabayda waxaad ku siyaadinaya annada almaftuuxati lhamsati hamsadeeda la fadxiyey almushadadati nuunin ee nuunteeda la shiday waxaad ku siyaadine masderiyu fataqul waxaa leedaha ana xarfu tawkiidin masderiyu yansib isma itifaaqan wa yarfacu lkhabara cala asaxi aad leedahay intii inabaad masderiyun ku siyaadine hal xaraf ka tegi maayo wa taqulu fii kaana kaana icraabkeeda waxaa le markaad ecraabaydo xarfu tashbiihin waa uu ekaysiin xarafkiisa yansibu isma isimku nasbiyo wa yarfacu lkhabar khabarkana waa godaa i laakina wtaqul waxaa leeda fi laakina xarfu istidraakin kadab ka dabategidta xarafkeedi weeye hadal tegaya laga dabatega yansibu isma isimku nasbiya wayarfacu qabr qabarku rafciya wa fi lacala wataqulu fi lacala waxaa leeda markaad icraabaydo xarfu tarajin waa rajaynta xarafkeedii yansib isma yarfacu qabra wa fi leyta waxaa leedaa xarfu tamanin yansib isma yarfacu qabra ka soco matniga aad matniga aad waxlan ogow ku yidhi annahu shaniga yucaabu waxaa lagu ceebeeyaa cala naashi'i qofka hadda ku barbaarayo ku cusub fii sinaacati اlicraabi sancada icraabta sinaaco waa asaga noo sheegi doonee cilmiga oo layliska shay markaad ku dhex jirto oo ku laylismato ood la qabsato ku dhex jiridda badan cilmiga ku soo xasilaa la yidhaha sinaaca marka naashina waa qofka hadda ku barbaaraya haddeeru ku barbaaraya waclam ogow annahu shamiya yucaabu waxaa lagu ceebeeyaa cala naashii qofka ku barbaaraya fii sinacati اlicraab cilmiga icraabka an yadkura ficlan inuu sheego walaa yabxasa uusan baarin can faacili ficil kayuu sheega faacilna sheegi ma ceebaa kugu dhacdaa la yidhaha ardayo ficil haddaad sheegto faacilkii wanaad sheegtaa waaye o mubtadan mubtada inuu sheego walaa yabxasa uusan baarin can khabari waxyaalaa lagu ceebeey waxaa kamid ah ardayga bilowga intee mubtado sheega iska aamus khabarka isagoon sheegin ow darfan inuu sheego ow majruuran majruur uu sheego walaa yunaabiha uusan baraarujin calaa mutacalaqi meeshuu ku tacaluqaayo xaraf jaar iyo xerowba tacaluq la-aan ma dhacaan saas waa kuwii noogu bilaabi jira culummadu bilowga horeyna sii jireen handhoba iska ilaali xaraf jaar iyo xerowba tacaluq la-aan ma dhacaan marka waa in jaar majruur haddaad aragto meeshuu ku tacaluqaayo sheeg culmadii soomaalida saasay nabara o jumlatan waxaa lagu ceebeeya o an yadkura jumlatan inuu sheego walaa yadkura uusan sheegin alahaa maxalun maxal ma u sugnaaday min alraab raabka amlaa mase uma sugnaan taasna waa lagu ceebeeya jumle haddaad sheegto waa inaad tiraa maxalkeedu waa saas am amase mawsuulan ism mawsuul inuu sheegaa lagu ceebeeyaa walaa yubayina uusan caddayn silatow siladiisa iyo waa caaiddo caaidkiisa ism mawsuul hadduu yidhaah sile iyo caaid waa inuu sheegaa haddii kale waa ceebaysan yahi ardaygaas waxaa kaloo lagu ceebeeyaa wa an yaktasira inuu ku gaabsado fii icraabi ismi isimka la icraabidiisa min naxwi qawlika xaalo ka ahaaday qaama daa kanaa istaagay aw qaama ladii kiya istaagay daa waa maxay ismu ishaare soo maaha ceeb waxaa inaad tidhahdo qaama ficl maadin daa ismu ishaara waa ceeb oo aad ku gaabsato ismu ishaare kaliya taasaa la isku ceebeeya maxaa yeele ismu ishaara ma icraabu leeya gaara ah, icraab gaara ma lehe mogta ismu ishaara marfuucu noqon karaa mansuubu noqon karaa majruur noqon karaa wax laga faa'iidaya ma leh ah, haddaad ismu ishaaro kaliya iska tira ee waa inuu faacil yahay waa inaad sheegta lakin haddii la yidhaha faacil faacil icraab gaar uu leeyahy iska sugan oo aan marna qaldamin oo ah in la rafciyo lafdan aw taqdiiran aw maxalan aye ama aad tira aladi qaama qaama aladi icraaba lgu yiri markaasa ti qaama ficil maadin اldي ismوصuل waxba ma sheegina lgu leeyay xayta ismوصuل ismوصuulka اعraabkiisi miyaad sheegtay ma laga fahma ismوصuل hadii la inuu marفuuع yahay ma la fahma maya ismوصuل marفuucu noqon karaa manصuubu noqon karaa majruurna noqon karaa wuxuu yidhi waxaa lagu ceebeeya wa an yaktasira inuu ku kaabsado fii icraabi ismi isimka icraabtiisa min naxwi qowlika xaalu ka aday qaama daa aw qaama ladii calaa an yaquula inuu yidhahdo ismu ishaaratin oo ism mawsuulin maxaa yeele faina dalika magacaas laa yubna laguma dhiso calayhi magaca icraabu ismu ishaara waa magaci mubta wax icraabu ku dhismi ma ismu mawsuuli waa magac wax icraabu ku dhismi ma ah. wax icraaba laguma dhiso marka fasawaabu saxdu marka maxay tahay an yuqaal fasawaabu saxdii an yuqaala waa in la yidhaha faacilun wa huwa ismu ishaara inuu faacil yahay sheeg kadib ismu ishaaro sheeg aduga ah, dad kalaba mayto oo tira da ismu ishaaratin faacilna waa lamid ah, labadaba u sheeg inuu faacil yahayna sheeg inuu ismu ishaare yahayna sheeg isagaa noo sheegi doona wuxuu dhihi doonaa oo haddaan faacil sheegay ixraabtii waa la ogaaday ismu ishaare xaytare faa'iiday leeda isimka allaho ka dambeeya ixraabtiisaa la fahma hadduu ismu ishaare yahay waa laga sifayna ama waa lagu bayaana hadduu wax kale yahayna wax kalu noqola marka isimka ashalaho ka dambeeya la fahma ixraabtiisa markaa tira ismu ishaara o amase hadduu qaama ladii na muxuu leeyay o amase huwa ismawsuulin uu leeyay ah, faacilun ismawsuulin macnaha waa inuu labadaas daba dhiga ah. fain qulta haddaa tiraahdo laa laa faa'iidata wax faa'iidaa kuma sugna fii daa inahu ismu ishaaratin haddaad i tiraahdo haddaan idhahdo qaama daa daa faacilu qaama mabniyun cala sukuuni fii maxali rafcin ismu ishaare xal loogu dara faa'iida kuma jirte haddaa i tiraahdo faa'iida ku jirtaan kuleehay laba faa'iidaa ku jirta labada faa'iida maxay kale yihiin kaafta daaka markaa kaafu la xidhiidhsato inay xaraf tahay aad fahmeen oysan mudaaf ilayhi uusan ahayn labo isimka ashalaho ka dambeeyana icraabtiisu inay nacti tahay amay bayaan tahay la fahma laba faa'iidaa la fahma markaa tiraa ismu ishaara wuxuu ku yidhi fain qulta haddaad tiraahdo laa faaidata wax faa'idaa kuma sugna fii da inahu ismu ishaara bikhilaafi qowlika fi ladii inahu ismu usul tan faa'iidadiisu waa iska cadda ismu usul markaad tiraahdo maxaa la fahma meesha in la baaro weeye mawsuulkii siladiisii iyo caaidkii waa in la baaro siladii iyo caaidkii tan waa iska cadday faa'iidadeedu ismawsuul laakiin da ismu ishaara in la yidhaha faa'iida kuma jirto haddaad tiraahdo laakiin haddii la yidhaha ismawsuul faa'iida waa ku jirtaa maxaa yeelay faina fiihi magacaabiddaas waxaa ku jirta faina fiihi qowlkaas oo ah ismawsuulin waxaa ku jira tanbiihan baraarujin calaa maa shaya laysku baraarujinaa yaftaqiru uu u baahan yahay ismawsuulka ilayhi maaga oo min asilati sila iyo walcaaidi liyadlubahumaa siladii iyo caaidkiisi u raadiyo almuxrimu midka waxeraaba iyo wali waliyaclama inuu ogaado kan waxeraabaa أنa جuملaةa صiلةi جuمlada silada laa maحaل laha inaysan maحal lahayn qultu waxaan kuleeyahay yuu yihi balاa فيihi qowlka oo ah da inahu ismu ishaarة balاa inaan faa'iida ku jirin iska daay waa ku jirtaa فيihi qowlkaas waxaa ku sugan faa'idatun wahiya faa'iidadii التنbiihu waa baraarujin calىa أنa maa شhayga yalxaqhu daaga haleelaya daagan waxa soo haleelaya oo minalkaafi kaafta ah xarفu khidaabin inuu yahay lasmu inuusan isim ahayn mudaafun ilayhi oo mudaaf ilayhi ah ko faa'iidadaas waa ku jirtaa midda labaad wa ilaa ana alisma isimka alladii isimka bacdahu ismu ishaaraha ka dambeeya min naxwi qowlika xaalu ka ahaaday jaaanii waxaa ii yimid haadaa kan kan day arrajulu oo ninkaa arrajuludaas nactun nacti inuu yahay yaa ku sugan ow cadfu bayaanin uu yahay calى اkhilaafi khilaafkii xaaluu ku sugan yahay fi lmucarafi laysku khilaafay isimka lagu macrifeeyey bal ismu ishaaraha isimka ashalahoo ka dambeeya khilaafaa ku jira waxaa laysku khilaafay manactiya mase waa cadfu bayaan waxaa lamid ah isim kaluu kugu sheegaa faaid si aad u faa'iidaysato ayu ayu maxaan soo marnay shanay aheed wuslatun limidaai maa fiihi al ism alle marka loo naadinayo ayuha laga hormarya soo maahan isimka ashkale xaala ecraaba asna waa laysku khilaafay khilaafkan oo kalea ku jira waa nacti iyo waa cadfubayaan wuxuu ku yidhi cala alkhilaafi khilaafkii xaaluu ku sugan yahay laysku khilaafay fi lmucarafi isimkii lagu macrifeeyey bial isimkii alwaaqici dhacay bacda ismi ishaara iyo wa bacda ayuha fii naxwi yaa ayuha rajulu ninkaano hadda fiiri arajuludaas ah, sida loo xraabaya laisku khilaafay marka waxaa la khilaafay waa nacti iyo waa cadfubayaan bal intaas horta intaas aan horta bal soo carabka soo marin fiiri waclam ogow uu ku yidhi waclam ogow annahu shaniya yucaabu waa la ceebeeyaa cala naashihi qofka ku barbaara fii sinaaca bikasri saad alaqriyo saadka in la kasriyo wa hiya sinaacadu alcilmu waa cilmiga ilmiga alxaasilu ku cilmiga alxaasilu soo xasilay min atamaruni laylsamid filcamali shaqada lagu laylsamay qofka shaqada markuu muddo dheer ku dhex jiro aqoonta uu yeesho aa la yidhahdaa sinaaca sinaacataasaa la yidhahda alcraabi bikasri hamsati alaqriyi wataqadama waana noo soo hormari bayaanu icraab caddayntiisu waxaa lagu eedeeyaa qofka sinaacada icraabka ku barbaara an yadkura inuu sheego ficlan ficilkoo min alafcaali ka mida ah afcaashii ahalaaati saddexda ahaayeen almaadi wاlmudaaric wاlamr waa saddexdaas inuu sheego walaa yabxafa uusanna baarin can faacili faacilkiisii in kaana lahu faacil waaba haddii faacil u sugnaaday sow ma jiro ficlan faacil lahayn meeqo waayo <laughs> ah, qofkii laba yirina waa asiibay qofkii afar yirina waa asiibay ah, labada waa runtood kii saddex kii laba yiri wuxuu la jeedaa wixii maa ay la xiriirsatay kaafaan oo saddex isku ah hal xabo iyo mu muakidkii ah, qofkii laba yirina waa hagaaji marka labada waa saxayn ya ha mu-akidka lama tiri karo waa in halka xaba laga sheegay <laughs> Ah, sax wey la kusi marka ficil qofku inuu ta sheega waxaa lagu ceebeeyaa uusan faacilkii baarin waa hadduu faacil leeyay hadduusan faacil lahayna de la baari maa markaas khaalidaa wuxuu yidhi meeshaan ibnu hishaam waa soo gaabiyey warka walow qaala hadduu dhihi laha ibnu hishaam an yadkura waxaa lagu ceebeeyaa an yadkura inuu sheego qofka naashi ahu ah, an yadkura inuu sheego caamilan walaa yabxaa uusan baarin can macmuulihi Ah, sideedaba ta caamil sheego inuusan macmuulkii baarin hadduu saas dhihi lahaa lakaana qowlkaasa ashmala shamlin badnaa lahaa qowl aad u kulmin badanu noqo laha liyadkula si uu soo galo filcaamil caamilka jamiic اlafcaal afcaashi dhammaanteed iyo wa asmaaiha asmaa afcaal ismu ficlu amrin ismu ficil maadi ismu ficil mudaaric waa soo wada gelayeen haddaad ismu ficil maadi sheegto faacilkia lagaa raba ismu ficil amr haddaad sheegto faacilaa lagaa rabaa ismu ficil mudaaric haddaad sheegto faacila lagaa raba waxaasoo dhan si ay u soo galaan iyo walmasaadiri masaadirta iyo wa asmaaiha asmaa masaadir masder iyo ismu masderaa jira haddaad tidhaahdo tawadaca waa weyse qaatay wuduuan weyse qaad wuduuan masder maaha waa ismu masder maxaa yal xuruuftii ficilka waxbaa ka maqan sooma jeedin laakiin haddaad tidhahdo tawadaca waa weyse qaatay tawaduan waa maxay waa masder maxaa yal xuruuftii waa dhanta marka xurufta wax ka maqan yihin leedahay ismu masder markay dhan tahayna leedahay masder marka si ay u soo galaan masaadirtii asmaadoodii si ay u soo galaan iyo wa sifaati sifaadii waa maxay asmaa اlfaaciliin wاlmafcuuliin wa sifaati اmushabahati biha intaas wey sifaadii iyo wamaa fii macnaaha maxay tahay asmaada waxa la macnaha waa mansuubkii isimka waa kan kuugu miaaliyey xashiyada marartu waxaan soo maray birajuli nin rajulko misriyin masr loo nisbeeyey ximaaruhu dameerkiisa dameerkiisa waxa wya masr loo nisbeeyey isimka marka mansuubka muxuu rafcistaa naaibu faacil ah, sida isimka mafcuuloo kale wey naaibu faacil raistaa naaibu faacilu rafcistaa marka waxaasoo dhan soo geli lahaa وydkل في المعمuل waxaa soo gela alفاaciل فاaciل ونaaئبه نaaئب فاaciل واسم كاna وakhواaتiha وkhabر ina وakhواaتiha iyo وma أشبه ذaلika wii shaبه ow ydkura waxaa lagu ceebeeya ow ydkura inuu sheego naashihii مبتadأan في الأصل asalkii مبtad ahaa jiray aصlu مبtad ahaa jiray maanta xuu yahay فicil naasqa isimkiis wey sida kaana akhwaadeedi ama xarف naasqa isimkiis wey haddii lu yihahdo aصlu مبtad ahaa jiray maanta xuu yahay ficil naasikh ah isimkiisa ama xaraf naasik ah isimkiisa ficil naasik waxaa ah ka mid a ah, kaana iyo khawaadeedii o dhan xaraf naasikana ina iyo khawaadeedi markaa dil wareeg fil asli waa saas o fil xaali ama hadduba mubtadey oo walaa yabxasa uusan baarin can khabari khabarkiisa intee sheego mubtade ama asal mubtadahaada ama hadda ha ahaadee inuusan qabarkiisii baarin ahuwa qabarkii madkuurun ma la sheegay am amase maxduufan waa la xadfay wujuuban waajibnibaa loo xadfay am jawaasana loo xadfay asagoo midna uusan sheegin waa lagu ceebeeya waxaa kaloo lagu ceebeeya ow yadkura inuu sheego darfan ow majruuran majruur darafkaas ee jaar majruurkoo lahuma uu u sugnaaday mutacalaqun meel lagu tacalluqa walaa yubayina walaa yunabbiha uusan baraarujin calaa mutacalaqihi meeshuu ku tacalluqayey ahuwa ficlun ficil miya am shibhuhu mase waa shibulficil usan baraaruji fiiri wuxuu ku yidhi inuu sheego daraf ama majhuur oo mutacalaq leh maxaa laga fahma waxa weeyaan haddii uu sheego majruur aan mutacalaq lahayn inuu wax baraarujiya lagama rabo oo waa maxe jaar majruur aan mutacalaq lahayn waa xarfujarkii zaa'idkaha xarfujar zaa'ida miyaa tacalluq lahaa kaas laakiin daraf aan mutacalaq lahayn ma jiro saas darteeda mafhuum ma leh darafku ow yadkura darfan ow majruuran uu yidhi mogtahay lahumaa mutacalaqun hadduu sheego daraf iyo majruur oo mutacalaq leh uu yidhi marka waxaa jira majruur aan mutacalaq lahayn laakiin ma jiro daraf aan mutacalaq lahayn ma jiro saas darteeda waxaa leedahay darfan markuu yidhi mafhuum ma leh laakiin majruuran markuu yidhi mafhuumay leedahay Ah, mafhuum mukhaalaf buu leey oo hadduu yidhi jaaru majruur mutacalaq leh maxaa laga fahmaa majruur aan mutacalaq lahayn laakiin daraf mutacalaq leh markuu yidhi laga fahmi maa daraf aan mutacalaq lahayn maba jiraba ah, marka mafhuummukhaalafo ma leh dheh ah, labadooda midaan lahayn wataqadama waxaa noo soo hormaray ana almajhuura kan lagu jaray bixarfin zaa'idin laa yatacalaqu bishayin waxba kuma tacalluqo falaa mutacalaqa lahu mutacalaq ma leh waxaa kaloo lagu ceebeeya ow yadkura inuu sheego jumlatan ficliya jumlo ficliya ow ismiya ama jumlo ismiya walaa yadkura uusan sheegin alahaa maxalun maxal ma ka leedahay min aab icraabka xaggiisa am laa mase kama laha wa halil maxalu maxalku rafcun god miya ow nasbun kordhig miya ow khafdun hoos dhig miya ow jasmun raab miya inuusan sheegin ow yadkura waxaa lagu ceebeeyaa inuu sheego mawsuulan ismiyan ismiyanta wuxuu ugu daraa sila iyo caa'idaa soo socda mawsuulka xarfiga silo waa leeya laakiin caaid ma leh ah, mawsuulka laakiin isimka aha wuxuu leeyahay silo iyo caaid u leeyahy o yadkura inuu sheego mawsuulan mawsuul ismiyan ism loo dhisbeeyey oo walaa yubayina uusan sheegin silataw siladiisii iyo wa caa'idahu wa waxaa ka mid a ah yucaabu lagu ceebeeyo cala qofka ku barbaara fii sinaacati اicraab an yaktasira inuu ku gaabsado fii icraabi ismi mubham isimka mubhamka markuu icraaba aye mubham ajrumi maalinkan joognay oo wa aqsaamuhu halaaثatu ismun ismun horta ma qaybin isimka meeqaan u qaybina sadexaye daahir mudmar mubham meequu ahaa ismu shaare maantaa dul taaganta waa kanaa waaya wuxuu ku yidhi waxaa kaloo waxyaalaha lagu ceebeeya ka mid a ah an yaktisira inuu ku gaabsado fii icraabi اlismi اlmubham inuu ism mubhama sheego min naxwi qawli ka xaalu ka aday qaama da aw qaama ladi sow labadii maaha qaama da waa ismu shaabihii qaama ladiina waa ismawsuul marka labadaasaa mubham laisku yidhaah ism mubhamaha la yidhaah inuu sheego inuu labadaas sheego oo uu ku gaabsado markuu sheego calىa an yaquula inuu yidhaahdo fi lawali mid ka horeeya wuxuu ku yidhi an yaktasira inuu ku gaabsado fii ixraabi ismi اmubham min naxwi qawlika qaama da aw qaama ladi inuu ku gaabsado calىa an yaquula inuu yidhahdo calaadu marka halkay ku tacaluqeen an yaktasira yaktasiray ku tacaluqeen yaktasiray ku tacaluqeen inuu ku gaabsado calىa an yaquula inuu yidhahdo fi lawali midka hore da ismu ishaara aw yaquula inuu yidhahdo fi haani midka labaad aladi ism mawsuul saasaa lagu ceebeeya sababtuna waxay tahay faina daalika magaca oo ah ism mawsuul ama ismu ishaara laa yubna laguma dhiso calayhi magaca korkiisa icraabun icraab laguma dhiso oo min rafcin god ah ow kayrihi qayrkiisa fasawaabu saxda an yuqaala waa in la yidhahdo fii daa iyo waladii fi lmihaalin labada mihaal xaalay ku sugan yihiin faacilun waa faacil maxaluhu maxalkiisuna rafcun waa god wa huwa ismu ishaaratin weeye ow amase faacilun waa faacil wahuwa ismawsuulin weeye waa in la kala yidhaah ism mawsuul aladi waa ism mawsuul waana faacil maxalkaa laga rafcinaa la yidhi maxalka ma waxaa laga rafcinaa ismawsuulka keligiisa mase ismawsuulka iyo siladiisa fiiri wa halilmaxalu maxalku lilmawsuuli mawsuulka miyuu u sugnaaday duuna silatii siladiisa ka sokay aw lahumaa mase mawsuulka iyo silada labadaba waa usugnaaday maxalku صaxaxa ibnu hishaam wuxuu ku saxiixiyey fi lmuqni alwala mqni ah, mqni kitaab caadiya maaha sheekeena hadda bilaabayaa l sheekh cabdullaahi warka i gaaray hadduu sugan yahay naxwe markaana waxa weya baahidiisu dhammaanayda waa soo afjarmayda insha allah muqni oo sheekh cabdullaahina akrinayo waa laba la yaab ah, soo ma jeedni shiiku u dhihi jiray oo yidhi ibnu hishaama la yidhi arooy naxwadan tirada badan yaadan la dhimana qur-aanka ma icraabta afar iyo tobankii boqolka markaasuu yihi muqnulabiid aan ku qoray yii icraab iyo wax ka badan qur-aan icraab mogta quraan haddaan icraabo qofku ah, faacil faacil uu iska leeyay wixii meesha ka ornaa aqra maba fahmaayo laakiin muqnulabiid markuu barto quraan iyo ka badan ba isaga icraaba marka muqnulabiid maxaa la idhahdaa can kutub اlcaarib waa kitaabka qofka caqliga leh ka deeqa kutubta wax icraabta waxaa rabaa maktabadaada in laga waayo kitaab wax icraaba ood ka ilaashato oo tira anaa mucribe maxaa soo gelshay kitaab kale saas inaad gaartaa la rabaa qofka labiibka laakiin qof iska damiino waxba ka deeqi maa waa yahay wuxuu ku saxiixiyey ibnu hishaam fi lmuqni alawala qowlka hore oo ah maxalka waxa iskale mawsuulka mawsuulka keligiis iskale macalka siladu lama laha waqad awrada wuxuu soo arooriyey almusanif wa ibnu shaam su'aalan su-aaluu ku soo arooriyey calaa maakii qararahu uu qariray masaladii uu sugay uu su-aal ku soo arooriyey oo ah ismu ishaarahana in la yidhaho faacil kadib ismu ishaarada la yidhaahdo ismawsuulkana faacil iyo mawsuul la iskugu daro isagana masaladii uu qariray su-aaluu waqad owrada wuu soo arooriyey almusanifu ibnu hishaam su'aalan su'aal calaa maakii qararahu uu sugay wa ajaaba waana ka jawaabay canhu su'aalka faqaala wuxuu yidhi fain qulta haddaad tiraa laa faa'idata faa'ida kuma sugna fii qowlihi fii qowlihi qowlihi haada halkaa loo celinaa naashii kii ardagii ardagii loo celina naashiiya loo celina qofka naashi ah inuu yidhaahdo faa'iida kuma jirto fii da inahu ismu ishaaratin baعda qwlhi markuu yidhi ka gadaal inahu faacil maxaa yl أn اqarada ujeedadu bayaanulcraabi icraabka la cadayntiisay aheed wa kownuu ahanshadiiso isma ishaarati uu yahayna laa yanbanii ku dhismi maa in bana oo laazima wey in facalo wey laa yanbanii ku dhismi maa calayhi ismu ishaaranimada icraabu wadaalika magacaas oo ismu ishaaraa multabisu wuxuu ku dheehan yahay bikhilaafi qawlika hadalkaaga khilaafkiisa oo fi ladii aladi aad tidhaahdo aladi maca bayaani maxalihi aladiida maxalkiisa caddayntiisu ayadoo jirta min alraab ixraabka xaggiisa maxalku xaalu ka ahaaday inahu ismu mawsuulin aad ku qawsho inahu ismu mawsuulin qawlika qowlkaas maquul qowlkiisi wey ah, wuxuu ku leeyahay ismu ishaaratin inaad tirahdo mar haddaad inuu faacil yahay sheegtay ka gadaal faa'iida ku dhismi meh laakiin sidaas waxaa ka duwan aladiida markaad tidhaahdo faacilun oo aad maxalkiisa caddaydood bayaanido ismu mawsuul inaad tirahda faa'iida ku dhismi isaga marka ismu waa ka duwan yahay haddaad saas itiraad saas hadaad itiraad ku yidhi uu ku yidhi fain qulta haddaad tiraahdo laa faaidata wax faa'idaa kuma jirto fii qowlihi qofka naashia ah oo fanigan ku barbaara hadalkiisa oo uu ku qowlo fii da inahu ismu ishaaraha ismu ishaara inuu yidhaha faa'iida kuma jirto bacda qowlihi markuu yidhi ka gadaan inahu faacilo wey lianna alqarada ujeeddadu waxay ahayd bayaanuulixraab ixraabka in la caddeey waana la caddeey haddii faacil la yidhi wa kownuhu ahaanshadiisoo faacilku uu yahay isma ishaarana laa yanbanii ku dhismi maa caleyh korkiisa ixraabu haddaad itiraahdo bikhilaafi qawlika sidaas waxaa ka duwan qowlkaaga fi ladii aladi aad tiraahdo maca bayaani maxali maxalkiisa cadayntiisa la jirkiisa min alraab raabka xaggiisa xaalu maal ka ahaaday markaad maxalkiisa bayaanido oo aad tiraa waa faacil bayaanintu waa saas inaad ku qawsho inahu ismu mawsuulin waa ism mawsuul taas waa ka waa khilaafsanta e, e, ismu ishaarihi oo ayadaa faa'iida ku jirta maxaa yeelay فaإنa فيihi qowlkan oo ah inahu is mawصuulin فaa'idatna ku sugan فaa'idatuna ku sugan فaإna فيihi فaa'iidatan wey فaإnahu qowlkan oo ah ismu mawصuulin فaإna فيihi qowlkaas فaa'idatana ku sugan iyo وتنbiihan baraarujin calىa maa shay laysku baraarujiyo yaftaqiru uu baahan yahay almawصuulu mawصuulku ilayhi maaga oo min asilati silo iyo walcaaidi ah liyadlubahumaa si uu u raadiyo almuxribu qofka wax raaba iyo waliyaclama inuu ogaado ana jumlaa sila jumlada silada laa maxala laha inaysan maxal lahayn qultu waxaan ku leeya haddaad ishkaalkaas keento oo aad tidhaahdo the mar haddii la sheegay inay faacil tahay ismu ishaara in lagu dara faa'iide male laakiin saas waxaa ka duwan alladii marka la sheego inuu faacil yahay is mawsuulin in lagu dara faa'iida ku jirta haddaad itiraahdo saas waxaan kaa leeyahay sidaan qultu waxaan ku leeyahay balaa inaan faa'iida ku jirin iska daa fiihi qowlkaas ey fii qowlihi qowlkiisa qofka oo naashi ah oo yidhahda ismu ishaara faa'iidatuna ku sugan wahiyo faa'iidadu atanbiihu waa baraarujin calaa anna maa shayga yalxaquhu ismu ishaaraha haleelaya oo minal kaafi kaafta ah daaka sow lama dhah daaka daaki daakuma sow la dhihi waxa haleelaya ismu ishaaraha oo xaraf oo kaafka ah xarfu khiطaabin inuu yahay alaisku baraarujina wain kaanat haba ahaato kaaftaasu mutasarifatan mid tasarufta tasarufa alasmaa'i sida asmaada u tasarufto hadda fiiri inaka haddaad tidhaa inaka kaaftaas waa isimki inada soo maha waa isim inaka maxaa laha tasarufi inaka inaki inakuma inakum ina kuna inahu inahaa kulli waa tasaruftay soo ma kaafta iska da haada kaafti waa tasaruftay soo maaha kaaftaanuna waa tasarufe daaka daaki daakuma daakum daakuna sida kaafta isimkay u tasarufeen inaka inaki inakuma inakum inakuna marka haba tasarufto oo sidii isimka ha waa xaraf horta taas waa mid waa xaraf waa xarfu khidaab waa in kaanad haba ahaato mutasarifatan mid tasarufta tasaruf aasmaai asmaada tasarufideeda laa anahaa ismun mudaafu ilayhi ismi mudaafu ilayhi maaha laa anahaa kaaftu ismun isim maahan isimkoo mudaafu ilayhi ah maahan oo qaaraa saas u macneeyey ay culimmadu dhiig ka digi jireen daaka kaagaas waa diidi jireen culimmadu maxaa waxa mudaafu ilayhad ka dhigtay wixiina waa xaraf bal masaaئisha naxwada ijmaacay ka mid tahay kaabtan inay xarafta yidhaah marka laakiin carabkii saasuu iskala qabsaday ilaahay awoodiis midda faa'iide kale oo ku jirta in iswishaaro la sheego iyo weliyahtadiya inuu ku hanuuno ilaa an alsma isimka isimka almaqruuna lala xidhiiri bial aladi isimka yaqacu dhaca bacda ismushaaraha ka gadaal ey bacda ismuishaarati isimka dhaca ashu ku jirto binaxwi qowlika xaalu ka ahaaday jaaanii waxaa ii yimid hada rajulu nactun inuu nact yahay isimkaas iskaas waa nact ah, cinda ibn اxaajib cinda bni xaajib ina xaajib agtiisa ina xaajib asagu wuxuu yidhaaho waa nacti ow cadfu bayaan weeye cinda bni maali ina maali agtiisa ah, ina maaligna wuxuu leeyahay waa cadfu bayaan cala alkhilaafi khilaafkii xaalu ku sugany khilaafka almadkuuli lagu soo sheegay fi lmucarafi isimka lagu macrifeeyey bial isimka alwaaqici dhacay bacda ismi اlishaara iyo walwaaqici isimka dhacay bacda ayihaa fii naxwi yaa ayuha rajulu fadahaba bacduhum gobolkood waxay ku tageen ilaa anahu isimkaas aw ayuhaa gadaalkeeda dhacay ama ismu ishaare gadaalkeeda dhacay nacatun inu fadahaba bacdhum gobolkood waxay ku tageen dheh ilaa anahu isimka ayuhaa gadaalkeeda dhacay nacatu ayuhaa ayuhaa nactigeeda inuu yahay nacatu ayuhaa ayuhaa sifadeeda inuu yahay wa bacdun gabalna waxay ku tageen ilaa anahu isimkaas oo ayuhaa gadaalkeeda dhacay cadfu bayaan inuu yahay calayhaa ayudaa lagu bayaanina wa qiila waxaa la yidhi bedelun waa bedel minhaa ayuhaada laga bedelaha la yidhi laakiin xaashiyadu wax fiican kuugu sheeg wuxuu ku yidhi waxaa fiican in la kala tafsiiliyo waxaa la leeyahay isimka oo dhacay ismu ishaaraha ama ayun gadaalkeed isimkaasu hadduu mushtaq yahay nacti waa in laga dhigo sida ya ayuha alfaadilu alfaadilu soo mushtaq maaha hadduu yahay jaamidna waa bayaan ilaa cadfu bayaanku waa jaamide ya ayuha rajul ashmunigu ka keena waay halkaasa iska joog allah subxaanaه wa taعalى alam wslى اllah alى nabina